bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii shan iyo labaatanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn acuudu billahi min ashaytaan alrajiim bismi illahi alraxmani alraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alzaalimiin وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين والرهبانا وأنهم لا يستكبرون الله سبحانه وتعالى wuxuu ilaahay ku caddeeyey aayaadkan sida cadaawadda yuhuuddu ay uga xoog badan tahay cadaawadda kiristaanku ay u hayaan islaamka markaa kiristaanka laftigooda aayadani uma wada ahaa inay yihiin kuwo muslimiinta jecel laakiin waa daa'ifadii amba koox kasta oo sidan ku sifowda mufasiriinta qaarkood waxay sheegayaan amba sugan dee xilligii rasuulka qaar rasuulka ilaahay u yimi oo markay xaqii maqleen maaragtay islaamay amba ardulxabasha ka yimaadaan amba manaadiqdii kale caalamka laakiin cumuuman sidanu ma aha waxaad raajixi kartaan tafaasiirta masalan sida bagawi oo kale raximahu llah allah wuxuu yidhi latajidanna wallaahiye latajidanna waad heli oo waad heli amba waxaad arki ashadda annaas dadka kuwa ugu daran baad arki cadaawa xagga colaadinta liladiina kuwii la colaadiyo aamanuu alla rumeeyey dadka kuwa ugu dareeyay inay yihiin baad arki alyahuuda yahuud inay yihiin laba fucul buu tallaabay wallaahi ya latajidanna waxaad arki ood arki nebiow ambaad heli ashadda annaas dadka kuwa ugu darani inay yihiin cadaawatan xagga colaadinta waa tamyiis liladiina kuwii la colaadiyo aamanuu alla rumeeyey dadka ugu darani inay yihiin baad heli alyahuud yahuud inay yihiin kuwa ugu darani iyo waladiina kuwa ashrakuu shariik yeelay ee aan kitaabba haysan ahlu shirkiga ah labadaa qolo inay ugu daran yihiin xagga colaadinta ayaad arki doontaa walatajidanna waxaad heli ood heli bad ogaan ood ogaan aqrabahum kuwa ugu dhowaanshaa badani inay yihiin mu'miniinta aqrabahum ay aqrabu nnaas aqraba annaasi aqrabahum ay aqraba annaasi dadka kuwa ugu dhowihi inay yihiin baad ogaan mawadda xagga jeclaanta liladiina kuwii la jeclaado aamanuu alla rumeeyey dadka kuwa ugu dhowi inay yihiin baad arki aladiina kuwa qaaluu yidhi innaa annagu nasaaraa ayaanu nahay waa daa'ifo toosan oo ayaga ka mida oo kitaabkii injiila si wanaagsan u haysatay markan dambena ilaahay kitaabkiisa rumaysay weeye kuwaasaad heli doontaa innaa nasaaraa yidhi markaa sababaha ay muslimiinta ugu dabacsan yihiin baa ilaahay uu sheegaya daa'ifo kastoo kiristaanka ka mida amba nasaarada ka mida oo sababtan laga helaana waxay noqonayaan kuwa muuminiinta ugu dhow bay noqonayaan daalika cadaawad la-aantaasi iyo colaad la-aantaasi bianna minhum bisababi anna minhum ayaga inay ka mid yihiin daraaddeed ayaa kaasi ku sugnaaday qisiisiin kuwa wadaadda ah waa qays ayay iyaguba yidhaahdaan daalika uturidaas amba jeclaanta mu'miniinta ay jeclaanayaan waxa uu ku sugnaaday amba uu ku xasilay bianna minhum ay bisababi anna minhum ayaga inay ka mid yihiin daraaddeed qisiisiin kuwo wadaada ah iyo wa ruhbaana kuwo alla caabuda oo suufiyo ee ilan iyaga sharcigooda mabdu iska arrin mashruuc ku ah wa ruhbaana iyo kuwa cibaadaysta oo cibaadada u go-ay inay ka mid yihiin daraaddeed ayay taasi ku sugnaatay iyo wa annahum wa biannahum wa bisababi annahum inay yihiin daraaddeed ayay taasi ku sugnaatay laa yastakbiruun kuwa aan kibrin oo aan khalqiga ka santaagin markaa ku cid kastoo sifadaa yeelataa way ogaanayaan oo ma colaadinayaan kuwa mu'miniinta ah waayo horta waxaabad ogaataa kitaab cinda nasaara dagaal ay ku qaadaan dadyowga kale mashruucba uma aha kitaabkoodu ma farin inay dagaalamaanba mashruucba agtoodu iyaga kama aha qitaalku marka sidaas darteed ayaa kuwooda injiil si dhab ahaana u haystaa aanay marnaba u colaadinayn kuwan iimaan kale waidaa samicuu markay maqlaan maa kii markay maqlaan unsila la dejiyey ila arasuul rasuulka ka lagu soo dejiyey markay maqlaan taraa waad arki acyunahum baad arki indhahood tafiid ayadoo buuxsantay baad arki amba iyadoo butaacday baad arki min addamci ilmo daraaddeed markaa shaygu markuu buuxsamo ayuu butaaca wa idaa samicuu hadday maqlaan maa kii markay maqlaan unsila la dejiyey ila arasuul waa muxamed sala allahu alayh wasalam lagu soo dejiyey markay maqlaan taraa waxaad arki acyunahum baad arki indhahooda ayaad arki tafiid xaalay burqanayso amba ay butaacayso min addamci ilmo xaggeeda ay ka butaacayso min addamci ilmo xaggeeda ay ka butaacayso mima kii daraadiina ay u ilmaynayso mima kii dartiina ay u ilmaynayso carafuu ay garteen oo min alxaqi ah aad iskaga bayaamiso amba min alxaqa xaqa ka mid ah tabciidiya hadday xaqa wada gartaanna way kaba sii fiicnaan lahaayeen oo ilaa la sheego qaarkood markii lagu dul akriyayba inay ooyeen maalan dee sidii najaashi oo kale ma arkaysaa inay ooyeen marka waa daa'ifo kastoo ahlulkitaabka ka mid a waana sida uu raajixay ibnu jariir atabari raximah llah oo uu leeyahay ana hadihi alaayaat nasalat fi sifati aqwaamin bi hadihi almathaabati sawaan kanuu min alxabasha aw gayriha waa cid kastoo nasaarada amba kiristaanka ah oo sifadan laga helo wey maaha kuwan ilxaadka isugu banbaxay ee maanta col aan islaamka aan ahayn u arkay inaanay lahayn yaquuluuna istinaaf weeyi maxay waxay yidhaahdaan rabbanaa rabbigayo yaquuluuna waxay yidhaahdaan rabbanaa rabbigayo aamanaa waanu rumaynay waxaadna fartay rumayntooda ee faktubnaa ilaahayow na qor maca shaahidiin kuwa marakaca maca ummati moxamed calayhi salaatu wasalaam maca shaahidiin sidaasay yidhaahdaan waxaa kaloo yidhaha wamaa maxayba lanaa annaga noo sugnaaday wamaa maxayba lanaa annaga noo sugnaaday ayu shayin xasala lanaa annaga maxaa noo sugnaaday bay yidhaahdaan laa nu'minu xaal aanaan rumaynaynin laa nu'minu xaal aanaan ruma maxaanaanu rumaynaynin billaahi alleh iyo wamaa wa bimaa kii jaaanaa noo yimi min alxaq xaq ah maxaanaanu rumaynayn wamaa maxay baa lanaa anaga noo sugnaaday mubtada iyo khabar iskaga dhig ay ayu shayin xasala lana maxaanu haysanaayo noo sugnaaday laa nu'minu xaal aanaan rumaynaynin bilaahi alleh iyo wamaa tii wa bimaa oo bilaah aynu ku cadafno iyo wamaa wa bimaa tii maxaanaanu rumaynaynin jaaanaa annaga noo yimi oo min alxaq ah maxaa noo sugnaaday ayu shayin xasal maxaanaana loo rumaynayn markaa mada waxaynu ku xidhnay bilah waxaa kalaad odhan karaysaa wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday maxaa noo xasilay oo laa nu'minu aanaanu rumaynaynin bilaahi alleh walxaal maxaanaan alle u rumaynaynin walxaal maxaanaan alle u rumaynaynin maa jaaanaa ay ayu kii dhe markaa maa ayu kii jaaanaa annaga noo yimi oo min alxaqi ah amba walaal maxaanaan bilaahi alla rumaynay walaal maxaanaan maaragtay wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday oo laa nu'minu billah iyo wa kii maxaanaanu rumaynaynin jaaanaa annaga noo yimi oo min alxaq ah ay wa jaaanaa min alxaq markaa bilahda iskaga xidh wanadmacu maxaana bal xaal aanu doonayno maxaanana nu'minuda markaa ka xaale wanadmacu xaal aanu doonayno maxaanaana low rumaynayn amba aanu rajaynayno an yudkilanaa na geliyo amba wanadmacu walxaal maxaanaana low rumaynaynin nadmacu aanu rajaynayno amba aanu damcayno an yudkilanaa inuuna geliyo rabbunaa rabbigayo inuu geliyo maca alqowm duulka rabbi inuuna raaciyo alsaalixiin aanbabalxaal ah, maxaanaan u rajaynayn alle u rumaynaynin nadmacu aanu rajaynayno amba aanu damcayno an yudkilanaa inuu nageliyo rabbunaa rabbigayo inuu na geliyo aljannata janno inuu geliyo maca alqawmi inuuna raaciyo oo jannana geliyo asaalixiina wanaagsan faahaabahum wuxuu ku abaalmariyey faahaaba wuxuu ku abaalmariyey hum ayaga allahu alle wuxuu ku abaalmariyey bimaa qaaluu ay bisababi qawlihim maadaa masderiye ah bimaa qaaluu ay bisababi qawlihim hadalkoodaa daraaddii alle wuxuu ugu abaalmariyey janaatin asaabadaa lama mafcuul qaadatay jannaat jannooyin buu alla ku abaalmariyey tajri ay qulqulayso min taxtihaa dhexdeeda ay qulqulayso amba hoosteeda alanhaar togog ay qulqulayaan khaalidiina xaalay ku waari doonaan buu alla gelin doona ayuu ku abaalmariyey fiiha wadalika kaasina jazaau lmuxsiniin kuwa samafala abaalkooduba waa sidaa wadalika kaasi jannadaa la geliyey jazaau lmuxsiniin kuwa samafala abaalkooda wey waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka iyaga beeniyey ulaa'ika kuwaasina asxaabu ljaxiim jaxiime asxaabteeda weeye ajaxiim waa naar ololaysa weeye caddaanka ayaa jaxiimka la yidhaahdaa saa daraaddeed ba carabta waxay isha libaaxa yidhahdaan jaxma jaxma malawindha cadcadiyey maaragtay ulaaika kuduulkaasi asxaabu ljaxiim jaxiima asxaabteeda weeye iyadaa ayuun la rafiiqayaan halkaasa gelay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeye laa tuxarimu ha xarimina ha iska xaaraantimaynina dayibaati ma mid kuwiisa wanaagsan axalla allaahu alla uu xalaaleeyey lakum idinka uu idiin xalaaleeyey walaa tactaduu hana xadgudbina waxaa la diidayaa tabatul iyo muslimiintu inay adduunyada ka go-aan ma arkaysaa sida daa'ifa min saxaabati rasuuli illaah laga sheegay inay qaarkood yidhaahdeen dee bahlaada aynu iska jarro oo shahawaadka aynu ka tagno oo sidaas oo kale culimada qaarkood waxay leeyihiin maadaama la sheegay ruhbaantii nasaarada oo iyaga dee markii dambe loo jideeyay inay ruhbaaniin iska noqdaan ay meelaha iska degaan oo adduunyadaba ay ka go-aan si aan taa loogaga dayanin baa ilaahay aayaddan ugu xidhay aayadda horena culimada qaar yidhi way jiraan qaar sabab nasuulka aayadda sheegay oo xadiiskii saxiixeynka ku jirayna way jiraan ma og tahay in koox asxaabta ka midi ah haweenkii rasuulku qabay ay weydiiyeen camalka rasuulka markuu gurigiisa joogo amba sir ahaan uu sameeyo dabeeto markay ogaadeen cibaadadii rasuulka iyo dee rasuulka ilaahay martabadiisay garanayaan ayaa ragga qaarkood yidhi hilibba cuni mayno qaar kale dumarba guursan mayno qaar kale seexanba mayno marka arrintaasi markay rasuulka soo gaadhay waa kii odhan jiray maa aqwaamin yaqulu axaduhum kada wa kada lakinii asuumu wauftir waanaamu waaquumu waakulu laxma waatazawaju nisa ma arkaysa faman ragiba can sunnatii falaysa minii qofka sunahayganna caaniga igaba mid aha sabaha culimadu way ku sheegeen wlcilmu cinda allah allah wuxu uhi subxaana wa tacaala laa tuxarimu ha iska xarimina oo taxriimka waxaa loo jeedaa miduu ictiqaadiye cuntadeeni inay xaaraanba ka tahay weeye ama qofka dee xanuun iyo wax lamid a haddii waxyaabaha macaanka ama dayibaadka ah u iskaga daayo darteed taasi ma soo gudagelayso haddaad imka shugari qaado oo lagu yidhaahdo dee cuntooyinka qaarkood iska daa kaasi taxriim maaha waa mid ictiqaadiya weeye qofku inuu arko shaygan inuu xaaraam ka yahay sida soomaalida qaarkood ba hilbaha qaarkood ay u idhaahdaan ma geyno waa noocaasaa kusi ku dhaboobaya mota laa tuxarimo ha iska xarimina dayibaati ma midkuisa macaan ee wanaagsan waa wixii nafta wax u taraya weeye axala allahu alla u xalaaleeyey lakum idinka idin xalaaleeya walaa tactadu hana xadgudbina ina allaha alla laa yuxibu rabbi ma jecla almuctadiin wakuluu cuna wakuluu cuna mima kii wax ka mida cunaa rasaqakum allahu an laydinku arsaaqay xalaala xaala kawnihi xalaala xaaluu yahay kaasi xalaal cuna xalaashaasoo dayiba wanaagsan amba wakuluu cuna mima kii xaal uu ka mid yahay cuna rasaqakum allahu an laydinku arsaaqan idinku arsaaqay xalaala mafcuulku halkaa dhaco xalaala xalaal cuna xalaashaasoo dayiba wanaagsan waataquu allaha alla ka baqa aladii allaha antum idinku muminuun kuwa rumaysanaa tihiin bihi isaga aladii allaha antum idinku bihi muminuun aladii allaha antum idinku muminuun kuwii rumaysan aad tihiin bihi isaga laa yuaakidukum allahu alla idinku ciqaabi maayo amba idinma qaado kafaara gudnaa idinkama doonayo wey oo idinkuma waajibiyo laa yuaakidukum allahu alla idin qaadi maayo bilahwi waxa iska dhaca ee maaragtay iska maniga fi aymanikum dhaarihiina amba dhaarashadiina dhexdeeda waxa dhaca alla idin qaadi maayo marka allaqu fi lyamiin culimadu laba qowlb ayaa ugu caansan intay ku leeyihiin mid wuxuu odhanayaa waxa weeye qofku markuu iska hadlayo isagoon ujeedo ka lahayn min gayri qasdin inuu yidhaahdo la wallahi bala wallahi ma arkaysa sida madhabka shaafici uu yahay caaishana laga wariyo waa ka soomaaliduna ay yidhahdaan walacaanadka ma og tahay ujeedo maaragtay carabkiisun iska barta weeye qowl kale wuxuu leeyahay mathalan sida madhabka abu xaniife iyo axmed oo kale ay qabaan waa inuu qofku ku dhaarto calaa halabati dhanni shay buu si u malaynayey oo malahaan bay ulahayd dabeeto shaygu sidan uu moodayo si aan ahayn ayaa xaqiiqadiisu tahay kaana way ku fasiraan marka asalka ilaahay subxaana watacaala idiin qaadi maayo bu rabilaahi yuaakidukum allahu alla idinma qaado bilagwi waxa dhaca iska maalaa yani dhaca ee fii aymaanikum dhaarihiina dhexdooda ku sugan allagw asaaqi walaakin yuaakidukum rabbi wuxuu idiin qaadi doonaa bimaa caqadtum ay bitacqiidikum caqadtumna waa la akriyaa oo aan qaafka la shadin caaqatumna waa la akriyaa marka iska mujarad ficilku bimaa caqadtum ay bitacqiidikum xidhistiina amba u qasadkiina ayaa u idiin qaadi doonaa alaymaana dhaarta aada u qasadaan walaakin yuaakhidukum rabbi wuxuu idiin qaadi oo uu kafaaro idinkaga waajibinayaa haddaad la iman weydaan oo dambaabta dhaartii aad jabisana dee ay dembi tahay bimaa caqadtum ay bitacqiidikum xidhidiina alaymaana dhaaraha aada xidhaan dabadeetana aada dhaartii jabisaan haddaad markaa intaad dhaarataan shaygaad ka dhaarateen aada samaysaan amba shaygaad ka dhaarateen inaydaan maaragtay aada ka dhaarateen samayntiisa inaydaan samaynin aada samaysaan amba shayga aad ka dhaarateen inaydaan samayn doonin aada la timaadaan fakaffaaratuhu kaa kafaara gudkiisu waxaa lagu dhaafayaa fakafaaratuhu dhaartiinaa kafaara gudkeedu haddii aad dhaartii jabisaan idcaamu casharati masaakiina toban miskiin cuntasiintood weeye oo min awsadi maa kii ka u dhexdhexeeya aada siisaan amba min awsadi maa midka ugu wanaagsan aada siisaan tudcimuuna aada quudisaan ay tudcimuunahu aada quudisaan amba aada siisaan kaa ahliikum ehelkiina aada siisaan cuntada ugu dhexdhexaadka ad ehelkaaga siiso ambada ugu wanaagsan aw kiswatuhum aratirkooda weeye in toban miskiin la aratiro mid walba inay salaada ku ansaxdo la siiyo aw amase taxriiru raqaba qof xorayntii weeye amba luqun qoor xoraynteed weeye oo muminad baa mise maaha khilaaf baa ku jira faman lam yajid qofka waaya afartaa labadaa shay ee hore fa calayhi korkiisa waxa saaran siyaamu halaathati ayaam maalmaa saddex ah soomidooda ayaa saaran saddexduba ma xidhiidhsan yihiin mise ma xidhiidhsana waa la yidhi kullun qiila daalika kaa laydiin soo sheegay kafaara gudka daalika kaasi kafaaratu aymaanikum dhaarta aada dhaarataan kafaara gudkeeda weeye waataad kaga xalaaloobaysaan idaa xalaftum madda haddaad dhaarataan oo dabadeeto dhaartii aad jebisaan idaa xalaftum haddaad dhaarataan dabadeeto dhaartii waxaad ka dhaarateen aada samaysaanaba aada samayn weydaan waxfaduu ilaaliya aymaanakum dhaarihina ilaaliya oo dhaartii ha jebinina kadalika sidaa alla idinku caddeeyey axkaamta dhaarta ku saabsan ayaa yubayin llahu ishaaradu masdarka ficilkan ayaa yubayin allahu alla uu caddayn doonaa lakum idinka idinku caddayn doonaa aayaatihi aayaadkiisa uu idinku caddayn doonaa lacallakum tashkuruun si aada ilaahay ugu shukridaan ood ugu mahadnaqdaan asalka dhaaruhu waa afar asaalatanba laba inay haddii qofku arrintuu ka dhaartay uu la yimaado amba uu samayn waayo in kafaara gud uu la imanayaa kafaara gud inuu la imanayaa waa ijmaac oo culimadu iskuma khilaafsana labana way isku khilaafsan yihiin horta dhaartu had iyo jeerale waxay ku xidhan tahay un mustaqbalka waa labada isku waafaqsanyin ba oo maalan qofku hadduu yidhaahdo wallahi laa afcalu kada wallahi baan ku dhaartay inaanan shaygaa samaynaynin dabadeeta uu shaygii sameeyo samayntaas ayaa waxa waajib ku noqonaya inuu kafaaro guto oo axkaamta aynu soo sheegnay mid lamida mid ah, kamida uu la yimaado mafhuum soo maaha taa culimadu iskuma khilaafsana inay kafaaro uu la imanayo ta labaadna waxa weeye inuu yidhaahdo wallaahi afcalanna kada alle ayaan ku dhaartaye waxaan samayn doonaa shayga iyo shayga dabadeeta shaygu uu samayn waayo mafhum maaha laa afcalu kada samayn maayo ka iyo waan samayn doonaa labadaa inay kafaara gud ay ka imanayso culimadu iskuma khilaafsana ijmaac weeye ma arkaysa waxay isku khilaafsan yihiin hadduu qofku uu yidhaahdo wallahi ma facaltu ma facaltu kada wa kada baan ku dhaartay waxaas iyo waxaa maan samaynin dabadeeto ay caddaato inuu sameeyey ambaba uu yidhaahdo wallahi facaltu kada wa allah ayaan ku dhaartay anaa waxa iyo waxaa sameeyey dabeeto ay caddaato inaanu samaynin khilaaf baa markaa ku jira markaa dhaaruhu waa afartaas un weeye tan kadibka lagu dhaartay iyo min alqamuuska la yidhaahdaa kafaara gudinay leedahay iyo inaana lahayn culimadu waa isku khilaafsay qaar waxa le waa kabiira min alkabaa'ir ma laha wax kafaara guday leedahay ma jirto aimada qaarkood qabaana way jiraan marka insha allahu waxaad raajici doontaan maaragtay kutubta axkaamta waxyaaba qofku dhaarta kaga baxsan kari karaana way iska jiraan maaragtay ya ayuha aladiina duulka aamanuu anla rumeeyayow inama alkhamru khamrigu wax kastoo caqliga doori iyo walmaysiru khamaarku iyo walansaab asnaamta iyo waxyaabo alle kayrkii oo la caabudaa iyo walaslaam qoryo kufaashiga qoryo lagu faashado si gaara loo samaystay rijsun waa qurun rijs waa qurun amaba waa cadho amaba waa dembi amaba waa shar intaba waa lagu fasiray min camali shayaan shaydaanka camalkiisa ah ee fajtanibu ka dheeraada hu maaragtay qurunkaas kuwaa la soo sheegay dhoon ka fogaada lacalakum tuflixuun si aada u liibaantaan iskaga fogaada haye ridson halkaa culimada qaarkood waxay qabaan oo in badani ay ku tageen in waxaan alcoolka la yidhaahdaa uu nijaas yahay nijaasu yahay lidalika sida caalimka weyn ee mufasirka ahaa ee shanqiidi oo kale wuxuu leeyahay waa wax lala yaabo amba musiibo ah in qof muslim ah oo musalli oo ilaahay yaqiinsan qowlkiisa shay ilaahay uu ku tilmaamay rijsi inuu yahay ilaahayna uu faray fajtanibuuhu inuu ka fogaado haddana intuu isku soo buuxiyo cadarka alcoholiga ah inuu haddana iska galo safka masaajidka aad bay ula yaab markaa wuxuu leeyahay looma helayo yani cid eh, wax daliilo oo ina tusaya bahalkani inaanu nijaas ahayn qolyaha baneeye ee maaragtay aan ku tilmaamay khamrigu inaanay asal ahaan nijaas ahayna waxoogaa weerara ayuu ku qaadaya idan adugu waxa iska wanaagsan qofka muslimka ah inuu ka fogaado oo iskaga tawaruco shayga mara alcoolka maadaama uu sakraaminayo cadaradana de intaas oo mm, laga fogaado cadarka alcooliga in laga durko wey la iskaga fogaado nan alcoholic cadar baa jira way badan yahay badow noqon xaaji nan alcoholic fاجتنبوه لعلكم تفلحون لكي تفلحوا إنما يريد waxa uu doonaya الشhayطاan shayطaanku wuxuu doonaya an yuuqica inuu rido baynakum dhexdiina inuu dhigo alcadaawa cadaawad inuu rido iyo wlbagdaa isnac fi lkamri khamriga daraadii inuu ku rido oo markaa isku wada sikraantaan dee musiiba dhacaysa iyo walmaysir iyo khamaarka oo nink isagoo taa isagoo markuu sikraamo de cirkaasu isagoo kale markuu dee khamaare caawaba isagoo nin laban ahaa wixiisii la qaato u colaadinaya ciddii maarata kaasuu doonaya haye muxuu kaluu doonaya wayasudakum inuu idinka jeediyo ayuu doonayaa shaydaanku can dikri illah alle dikrigiisa inuu idinka jeediyo shay kastoo ilaahay dikrigiisa qofka ka jeediyaana muxaram buu noqonaya oo xilligu kaga tago turu buu dul fadhiyaa markaasaa jamiica sala ah salaa waaxida hadday kaaga tagto waa lamid dulmada waa lamid wax kasta way soo gudagelayaan wayasudakum inuu idinkaga jeediyo ayuu doonayaa khamriga iyo khamaarkii can dikri illah iyo wa can sala salaadii idinka jeediye waa min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam salaadda waa min dikr illah laakiin waxaa loo khasisay inta badan iyada waktigeediibaa muxadad ah marka waxaa iska dhici karta intay baalaan ay ku fooraraan inay salaadiiba ay kaga tagto e, fahal antum matihi muntahuun kuwa ka joogsanaya macnaa intahu ka joogsada fahal antum muntahuun waa aayaddii ilaahay ku xarimay khamriga cabidiisaba waadiicu llaha ilaahay uhogaansamo aeeca waadiicu rasuula rasuulkana aeeca waxdaru ka taxadara oo iska ilaaliya xumaanta fain tawalaytum haddaad jeedsataan oo waxaa ilahay idinka xarima ka fogaan weydaan faclamoo ogaada annamaa calaa rasuulinaa rasuulka yaga waxa saaran uun albalaaq gaadhsiin baa saaran almubiinu cad laysa ma ahaanin cala la dembi cala ladiina ku laysa ma ahaanin cala aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wacamiluu falay asaalixaati camalada wanaagsanna la yimi junaax dembi ma saara amba dembi ma aha nin korkooda fii maa kii dembi uguma sugnaa dacimuu ay cabbeen oo cuntada iyo in labada waa lagu fasiraa ma og tahay oo inagi kusoo maray eh, nahru daluut ma arkaysaa dacimo waxay dhadhamiyeen amba ay cabbeen wax dembiga ku saarani ma jiro idaa mataqow hadday shirka iska ilaaliyaan oo wa waaamanuu alle ay rumeeyaan oo iimaankooda ku sugnaadaan oo wacamilu ay falaan alacmaala acmaasha asaalixaati wanaagsan uma ataqow ay xaaraanta ka dhowrsadaan oo iska ilaaliyaan oo waaamanuu alle ay iimaankiisa ku sugnaadaan uma ataqow xumaan oo dhanba kuwa ka dhowrsada ay noqdaan oo axsanuu ay samafalaan wallahu alla yuxibu wuu jecelyaha almuxsiniin culimada qaar u kala qaado oo yidhaahdaa qabla taxriim alkhamri raggii cabi jiray ee saxaabada ahaa ee saa ku dhintay ayaa maaragtay saxaabada qaarkood ay u warwareena way jiraan inay aayaadkaasi kusoo degeen waa qowl jiro wey yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow layabluwannakum allah wallahi layabluwannakum wuu idin jarabi oo wuu idin imtixaami allahu alla wuxuu idinku imtixaami bishay wuxuun buu idinku imtixaami waxoogaa buu idinku imtixaami min ashay ugaadh ah shaygaasoo tanaaluhu ay gaadhayso aydiikum gacmihiina iyo warimaaxukum warmihiinuba ilahay uu idinku jirabaya wuxuu rabbi sidaa u yeelayaa liyaclama allahu rabbi inuu arko man inuu alle arko subxaanahu watacaala yakhaafuh isaga ka baqanaya alle subxaanahu watacaala bilgayb xaaluu ku sugan yahay xadkaasi de alle maaragtay midka isagii alle ayaa ka qarsoon bilgaybi xaaluu alle ku sugan yahay oo ilaahay uu gaayib ka yahay addoonkiisa macnaa addoonka ayaa alle dee maarag subxaana watacaala aan arkaynin wey marka faacilka iyo mafcuulkaba waa laga xaarayn karaayo man yakhaafuhu liyaclama allahu siwa alla u arko man yakhaafuhu ilaahay subxaana watacaala marka e, masalan e, saxaabada oo kale dawaagii carab bay u badnaayeen waxyaabahay carabtu aada u danayn jireen waxaa kamid ahaa ugaarsiga marka iyagoo xarmaday cumradii oo xudaybiya la yidhaahdaa ayaa ilaahay wuxuu ku imtixaamay ugaadhu iyadoon ugaadhsigana aanu bannaanayn inay meelahay degeen iyaga agtooda iyo gacmahoodaba ay iska soo gaadho iyadoo ilaahay ku jirradayo siduu reer bani israa'iil ba ugu imtixaamay markuu ilaahay u diiday inay maalinta sabtidaa ka luumaystaan si alla u eego waxyaabahay danayn jireen ay jeclaayeen ayaa la yidhi hataabanina oo farha saarina moogti imtixaan bay yaba ahayd yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow layabluwannakum allah alla wuxuu idinku tirabi oo idinku imtixaami bishay buu idinku imtixaami waxoogaa min asayd ugaadh ah shaygaasoo tanaaluhu ay gaarayso aydiikum gacmihiinu ay gaarayso ad qabqaban karaysaan iyo waa kuwa yaryar iyo oo rimaaxukum warmihiinuba muxuu alle sidaa u yeelayaa liyaclama allahu alla si uu ogaado cilmu duhuur baa la yidhaahdaa cilmiga ilaahay subxaana watacaala qadiiman acdaa ah, hore ilaahay sidaa shaliya wuxuu ogaa addoommadiisu waxay samaynayaan laakiin ogaalkani waa ogaal ku saabsan ku xidhan camalka addoonku markuu fuliyo waayo ilaahay subxaana watacaala addoonku wuxuu samayn doono ogaalku ogaala kuma ciqaabo ee ilaahay wuxuu ku ciqaabayaa samaynta addoonku uu ficilka sameeyey weeye marka xaaladdaas waa cilmigan waa cilmi yataratabu minhu thawaabu walciqaab sidaas weeye caqidada ahlusunnaha waa cilmi uu ka dhalanayo abaalmarinta iyo ma arkaysaay ciqaabkuba laakiin ilaahay hore wuxuu ogaa addoommadiisa waxay samayn doonaan laakiin shayga markay sameeyaan ayunbu ilaahay ku ciqaabaa amaba aw ka abaalmariyaa liyaclamaba markaa sidaa weeye cilmi duhuur ba mufasiriinta laga yaaba ku aragtaan culimada qaarkoodna waxaabay odhanayaan liyaclam allahu si alla u arko subxaanahu watacaala man yakhaafu ka isaga ka baqaya subxaanahu watacaala bilgayb xaaluu qofkaasi qayb ku sugan yahay cidla keligii uu ku sugan yahay alla ka baqa faman ictadaa qofka xadgudba bacda dalika intaa dabadeed jirabaada iyo imtixaankaasi falahu wuxuu leeyahay cadaab buu le yeelanayaa qofkaasi cadaabkaas su-aalihim waxaan ujiya ya ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo laa taqtuluu hadilina asayda ugaadha hadilina waa taberiga weeye waa taberiga walaal antum idinku xurum kuwa xarmaday aad tihiin xaj amba cumro mar haddaad xarmato walow ilahay idinkii hargisaba ka xarmo ma arkaysaa muxrim haddaa tahay ma taaban kartid ardulxaramka ta sii joogtaana way kasii duwan tahayba walaal antum idinku xurum aad tihiin kuwa maaragtay xarmaday amba cumro amba xajba xarmada waa isku mid weeye waman qofka qatala dilahu saydka ugaadha dila minkum xaalay oo minkum idinka idinka mida mutacamida xaaluu yahay kii u bereeraya u qastaya inuu ugaadhan dilo isagoo muxrim ah fa jazaaun ay fa calayhi kaa korkiisa waxa ah jazaa magdhabid baa saaran magdhabid ayaa saaran magdhowgaasoo mithlu maa kii oo kale ah qatala uu dilay min anacami xaaluu yahay magdhowgaasi jazaa ka xaale min anacami xaaluu yahay xoolaha magdhowgaasi oo haddaad goreyo disho halun bixinaysaa haddaad waraaba disho wanun baad bixinaysaa haye xamaamka haddaad disho lax baad bixinaysaa bay yidhaahdeen sida idahay u cidaabayna sida idaa waxbay u cabtaa culimada qaarkood muugta marka neefkaa dishuun baa la qiimeynayaa neefkaa dishay ugaa dhahaa markaasoo la odhana neefkani muxuu uga dhigmaa xoolihii ma geelu udhigmaya ma loodu udhigmaa ma adigu udhigmayaa kii ayuunbaad bixinaysaa magdhowgiisa waman qatalahu qofka dila sayidkee minkum idinka idin kamida mutacamida xaaluu yahay fa calayhi korkiisa waxa saaran jazaa magdhabid baad odhanaysaa magdhowbaa saaran magdhowgaasoo milu ma oo kale ah qatala uu dilay min anacami xaaluu xoolaha yahay magdhowgaasi yaxkumu waxaa qiimaynayaa amba xukumaya bihi miliga amba magdhowgaasi dawaa cadlin laba cadaalad leh cadaalad laba leh baa qiimaynaysa oo minkum idinka idinka mida yaxkumu waxaa xukumaya bihi kaa uu dilay dawaa cadlin laba cadaalad leh oo minkum ay min rijaalikum ka mid ah laba nin baa loo saaraya odhanayaa shaygaa uu dilay muxuu la mid yahay xoolo ahaan waa la saaray waxaa la siinaya xaram waa kuusoo socotaa cida la siinayo ah, marka yaxkumu bi hada waa cadlin minkum hadiyan hadiyi xaaluu yahay kaasi mid la dirayo ah, ciddaasaa la siinaya hadiyan xaaluu yahay mid la dirayo la hadiyeynayo hadigaasoo baaliqa alkacba kacbada kii gaadhaya ah kasife hadigaasoo baaliqa alkacba kacbada kii gaadhaya ah kaas markaa inta la qiimeeyo ayaa kacbada loo diraya o mase kafaara fa calayhi kafaara baa ah kafaara gud buu la imanaya hiya iyadu qadar dacaamu masaakiin masaakiin cunto siintood weeye oo miskiinkiiba ma baa la siinayaa mise mud barkii labada qowlba way jiraan waxaa la odhanayaa neefkan uu dilay neefkee ayuu udhigmaa waxa u dhigmaa neef geela haye neefkaa geeli qiimihiisu intee ayuu raashin ka goynaya wuxuu ka goynayaa intaasuu noqonaya raashinka gooya imise mid buu noqonayaa intaa walow laba bilood baha ka badate soonunbuu garhka ugelinaya ma ayuu bixinaya mid buu siinaya miskiinkiiba aw kafaaratu dacaami masaakin tadambaan ku daray aw amase cadlu dalika ama kaa wax udhigma aw amase cadlu dalika kaa wax lamid ah siyaama xagga soomka oo marka raashinkii masaakiinta uu siiyo neefkii baa la qiimeynaya intuu jaraya intaasoo raashin ah miskiinkii intii la siinayay mud baa la siinayay mudkiiba waa inuu maalin soomo wey maalin buu ka soomay maxaa sidaa ilaahay ugu xukumay liyaduuqa ilaahay baa sidaa jideeye liyaduuqa si uu dhadhamiyo qofkani wabaala amrihi arintiisa ciribteeda wabaala waa caaqibada ah, liyaduuqa si uu dhadhamiyo wabaala amrihi arrinkan uu sameeyey ee uu ku dhacay ciribteeda si uu dhadhamiyo cafa allahu alla wuu dhaafay camaa salafa wixii tegay rabbi wuu idinka saamaxay ee waman caada qofka noqda ee ku laabta waxaa ilaahay uu reebay fayantaqimu allah fa huwa alleh yantaqimu allahu wuu ka aargudan doonaa minhu qofkaasi wallahu alle casiiz allah aan cidi ka adkaanin weeye duntiqaan aargudasho amba aargoosasho allaha u saaxiibka ah ee leh weeye wallahu alle casiiz ilah aan cidi ka adkaanin weeye duntiqaan aargudashona u saaxiibka ah markaa waxaa la sheegay mutacamid baa nasku ku cad yahay culimadu waxay isku khilaafaan qofku hadduu isagoo islowsan inuu muxrim yahay uu dilo ambaba uu dilo khaba khaba iyo naasigu way kala duwan yihiin hadduu ilowsan yahay inuu muxrim yahay u neefkii dilo tashahan ma lagu yeelanayaa waa khilaaf baa jira aqwaal baa jirta haddii masalan khada uu dilo khada u wuxuu noqon karayaa isagoo shay kala tuuraya haddii uu ku dhaco maaragtay neefkan ma bixinayaa aqwaal bay culimadu ku leeyihiin walcilmu cinda allah uxilla waxaa la xalaaleeyey lakum idinka sayd lbaxri badda kalwaadheeda ayaa laydin xalaaleeyey uxilla waxaa la xalaaleeyey lakum idinka sayd lbaxri badda ugaadheeda ayaa laydin xalaaleeyey oo idinku haddaa muxrimiintihiin iyo haddaydaan ahaynba e laakiin ugaadha berigu xalaal ba idin ma aha xataa ninka xaajiga ahi shaygaa ugaadhsaday ee uu dilay xaaraan buu ka noqonaya e culimadu markaa saddex qol bay ku jiraano qofkii isagoo muxrimkii ah e matalan haddii ugaadhi la dilo xalaal isaga ma u tahay mise maaha saddex qowl baa jira qola waxay leedahay ilaaqan xalaal ma aha isagoo xaramkii amba cumrayso haddii isaga dartii ugaadha loo ah, matalan haddii ugaadhba la dilo xaaraam weeye ilaaqan qolyaha qaarkoodna waxay leeyihiin ilaaqanba waa xalaal qawlka ugu wanaagsani waxa weeye ee raajixa ah sababta loo dilay neefkan ugaadha xaajigan amba muctamirkan dartii baa loo dilay mise looma dilin haddii isaga dartii loo dilay isaga daraaddii haddii loo dilay ha xaaraam weeye inuu cuna maaha qofka xaajigii ama muctamirkii haddaan isaga dartii loo dilinna waa u cunayaa weeye idan neefka ugaadha ah hadduu gawraco bakti buu noqonaya waa lamid weeye hadaad hora kudhufatay gawracba waa lami inta lasoo qabta hadii lagu dhaweyna gawracna waa lamid wey uxilla waxaa la xalaaleeyey lakum idinka sayd lbaxri badda ugaadha kaluug lamid maaha markaa iyo wixii biyo ku nool o dhan haddii xaramku webiyeyeesho haddii ceelasha kaluun lagu beero waa lamid sayd lbaxri iyo wadacaamuhu cuntadiisaba waa laydin xalaaleeyey mataaca raaxayn daraaddeed baa laydinku xalaaleeyey mafcuul lahu bay culimada qaarkood ay yidhahdeen lakum idinka laydin raaxaynaayo amba laydin manfaco siinaayo iyo walisayaara socotadaba idinka iyo kuwa socotadaaba waxurima waxaa la xarimay calaykum idinka waxaa laydinka xarimay sayd lbari beriga ugaadhiisa ayaa laydinka xarimay maa dumtum xuruma intaad tihiin kuwa muxrimiina maa dumtum intaad tihiin xuruma intaad tihiin kuwa maaragtay qaba muxrimiin ah amba cumro ku muxrimiin ku ah amba maaragtay xajba xaram xaj qaba amba cumraba wataqu llaha alle ka baqa aladii allaha ilahay xaggiisa tuxsharuun la idin kulmin doono jacala allahu alle wuxuu abuuray alkacbata buu abuuray kacba waa guri afargeys saasay carabta yaqaanaan alkacba buu alla abuuray albayta ah alxaraama xurmada leh qiyaama xaal uu yahay lama huraan amba lafdhabar uu yahay linaasi dadka washahra ayuu alle abuuray subxaana watacaala alxaraama xurmada leh amba bilaa xurmada leh iyo walhadya kacbada waxa loo diro iyo walqalaa'ida kuwa la calaamadiyey ee hadigaasun ka mid a ah. ama jacala allahu alle wuxuu ka yeelay alkacbata kacbada alle wuxuu ka dhigay albeyta beytka ah alxaraama xurmada leh qiyaama lama huraan bu alla uga dhigay amba lafdhabar linnaasi dadka washahra alxaraamana ilaahay wuxuu ka dhigay qiyaama macanaa bilaha xurmada leh oon dagaal imanayn ay ku badbaadayaan walhadya kacbada waxaa loo dirayana ilaahay wuxuu ka dhigay maaragtay lafdhabar buu uga dhigay dadka iyo walqalaaida hadyiga calaamadis calaamadintiisaba amba walqalaaida qoorxidhyadaba oo iyaga laftooda isku calaamadin jiray oo ninku markuu xaramka kusii socdo si aan loo dilin waa wuxuu calaamad buu sii xidhan jiray lixa maylax oo kale markuu ka yimaadana wuxuu xidhan jiray markaa waxay ogaan jireen qofkan inuu ilaah beydkiisa ka yimi oo may dili jirin wey dalika sharcigaas ilaahay baa sameeyey subxaana wa tacaala marka dalika fi maxal nisbe iska rido ay sharaca allahu dalik ilaahay baa kaa jideeyey muxuu alla u jideeyey litaclamuu si aad u ogaataan ana allaha alla yaclamu inuu ogsoon yahay ay sharaca dalik ama ilaahay baa sidaa jideeyey subxaana watacaala litaclamuu si aa ogaataan ana allaha alla yaclamu inuu ogsoon yahay maa fi samaawaati saadka waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada waxa ku suganba iyo walitaclamuu si aad u ogaataan ana allaha alla bikulli shay shay walba caliim allaha ku cilmiga badane ogsoon inuu yahay iclamuu ogaada ana allaha alle shadiid lciqaab ciqaabadkeh inuu yahay ogaada waclamuu ogaada ana allaha alle afuur allaha dembi dhaafida badan inuu yahay raxiim ee naxariista badan ma cala arasuuli rasuulka korkiisa ma ahaanin ila albalaaq gaadhsiin mooyaane wax kale rasuulka ma saara wallahu alla yaclamu waa ogsoon yahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan iyo wamaa taktumuuna waxaad qarinaysaanba marka maadu mawsuulo weeye wallahu alla yaclamu waa ogsoon yahay ma ayu ladii kiibuu ogsoon yahay tubduuna aada muujinaysaan hu isaga wamaa kiina waa ogsoon yahay taktumuuna aada qarinaysaan ilahay uu socdaa subxaana wa tacaala oo alle waxba kama qarsoona kul waxaad tidhaahdaa nebiyow laa yastawi ma sina alkhabiid shayga xun ee xaaraanta ah iyo waayib shayga wanaagsani ma sina walow acjabaka haba ku yaabgeliyo kahratu lkhabiii ka xun badnaanshihiisu haba ku yaabgeliyo ee ma sina laa yastawi ma sina alkhabiiu ka xun iyo waayib walow acjabaka haba ku yaabgeliyo kahratu lkhabiid ka badan ka xun maaragtay badnaanshihiisuy ee fataqu llaha alle ka baqaya uli lalbaab caqliga kuwa lahow alalbaab waa jamcu lbin alcaqlu ya uli albaab lacalakum tuflixuun si aad u liibaantaan yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow laa tas'aluu ha weydiinina rasuulkiina oo markii waxa igu degayaa can ashyaaa waxyaaba rasuulkiina ha weydiinina ashyaadaasoo in tubda haddii la muujiyo lakum idinka laydin muujiyo tasukum idin tiiraayo gelin oo idin murugo gelin doonta wain tas'aluu haddaad su-aali lahaydeen canhaa ashyaadaasi rasuulka xiina yunasalu markii la dejinayey amba uu degaa la dejinayey alqur'aanu qur'aanka la dejinayey tubda lakum waa la idin muujin lahaa oo xaalaadkeed bay qaarkood baa waxyigu rasuulku ku socday xaalad walba kuma soconin xaaladdaa su-aasha aa weydiinayseen rasuulka hadday tahay xaalad waxyigu socdo tubda lakum waa la idin muujin lahaa intu maarata wain tas'aluu xiina yunazalu markii la dejinayay alqur'aanu tubda lakum waa la muujinaa cafa allahu canha ilaahay waa idinka dhaafay oo idinka saamaxay ashyaada wallahu alle afuur ilaha dulqaadka dambi dhaafista badan weeye xaliim waana allaha dulqaadka badan masalan waxaa kamid ahaa rasuulku isagoo xajka ka hadlaya marka mid saxaabadii kamid uu lahaa ya rasuul allahi afi kuli caamin sanad walba rasuulka ilaahay oo mawaajibah rasuulku wuu ka aamusay waa kii markii dambe lahaa haddaan qoran lahaa nacam sanad walba xajku waajib buu inagu noqon laha salaadii baaba waajibmaa <laughs> tukada dulka nagu yahay haddii salada xajka waajib laha waa ashyaada tiraayaki lahayd su-aalahay rasuulka weydiin jira waxaa kamid ahaa matalan dee in mancabi matalan aabbahay kumuu ahaa iyo ragga qaarkood de waxoogaa la yaro taabtay amaba matalan inay yidhahdaanba aabbahay xagguu ku jira ma januu ku jira mise naar buu ku jira iyo waxyaaba de khatar badan ogta qad su-aala waxaa su-aalay haa ashyaadan aad rasuulkiina weydiinaysaan qawmun duul ayaa ambiyadoodii weydiiyey min qablikum idinka horti qad su-aala waxaa su-aalay haa ashyaadan rusushoodii qowm rag baa weydiiyey min qablikum idinka hortood ambiyadoodii uma dabada asbaxuu waxay noqdeen bihaa ashyaadaa markii loo muujiyey kaafiriin kuwii ku kufriyay bay ahaadeen amba fa asbaxuu uma asbaxuu waxay ahaadeen bihaa bisababihaa kaafiriin sida hashii nabiy saalix iyo wixii lamid ahaa oo kale wey maa jacala allahu alle ma magacaabin amba rabbi maba jidaynin min baxiira mid dhagaha la jeexjeexay waa neef xoolahooda kamida ayay odhan jireen caanihiisa iska iskale asnaamta iska iskale asnaamta darteed ba usii dayn jireen maa jacala allahu alle ma jidaynin oo ma sharciyaynin amba maba magacaabinba min baxiira mid dhagaha la jeexjeexay waa astaan loola jeedo sanamka mar haddii baxaraha lagu dhigo dhagaha la jeexjeexo waxa iska lahaa sanamkaa iskale wey iyo walaa saaiba ta la sii daayey ee la foofiyey waa faciil oo bimacnaa mafcuulah ah wey iyo walaa saaiba ta la foofiyey ee laiska sii daayey asnaamtaa la fara laga qaaday walaa wasiila iyo ta xidhiidhisay iyo walaa xaamka is-ilaaliyey midnaba ilaahay subxaanahu watacaala ma jidaynin haddaynu yaro taabano albaxiira waxaa la yidhaahdaa waxay odhan jireen hashu markay shan jeer dhasho hashu ayay ilmahaasi shan dhal hadday gaadho ka shanaad bay eegi jireen haddii uu lab noqdo oy qurbac dhasho way gawrici jireen oo rag iyo dumarba way wada cuni jireen haddii neefkaa shanaad ay hashani dhashay uu noqdo qaalin uu noqdo amba nirig uu noqdo intay dhagaa jeexjeexaan bay sii dayn jireen oo taasay baxiro ayay u bixin jireen ay sii dayn jireen saa'ibaduna waxay leeyihiin adhiigay ka mid ahaydo markay dhasho maaragtay neef amba lix caruura lix neef ay dhasho ay sideeda iska tahay ka toob dodobaad hadday dhasho neef lab amba laba waxbay ku tilmaami jireen adugu waa qaybo xoolaha kamida un wey qaybo xoolaha kamida un weeye ee markaa maa jacala allahu alle ma jidaynin min baxiira neefkan dhagaha la jeexjeexay ee la sii daayey ee asnaamta loo waqfay iyo walaa saa'ibata la sii daayey waa la foofiye faraha laga qaaday iyo walaa wasiilata xidhiidhisay ilmayaasha qaarkood hadday qaalin ku curato haddana mar labaad ay ku curato ayay odhan jireen iyo walaa xaamka isilaaliyey waa baarqab waa tiro ay yaqaaneenoo intaas oo sanadood markay geela ku daraan uu abaahiyo xad markuu gaadha isla yaqaaneenoo agtooda macruuf ku ahayd ayay odhan jireen wuu isilaaliyey rar iyo wax lamid ayaan ah loo dhaweyna awrkan faraha laga qaado xaam wuu isilaaliyey walaa xaam iyo baarqabka isilaaliyey inta ilaahay ma jidaynin xoolaa fara laga qaaday dee ilaahay uma abuurin xoolaha in la dayaco walaakina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ilaahay ma jidaynine walaakina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yaftaruuna waxay ku abuurtaan cala allahi alla korkiisa alkadiba been bay ku abuurtaan oo dee nimanka carabtaaba ninkii ugu horreeyey ee arrintan jideeyey waxaa la odhan jiray camar ibnu caamir camar ibnu caamir alkhusaaciyi ayuu ahaa waa ninkuu nebigu arkay isagoo naarta ku jiro mudhicirka jiidaya yajuru qusba fi naari kaana awalu man sayaba sawaaib waa kii rasuulku sal salawatu lahi wasalaamu aleyh waa ninka ugu horreeya dadka bara in qayb ka mida ah fara laga qaado oo asnaamta loo waqfo la siiyo wawankaagi hebel uxidhnaa <laughs> wax kalaad moodaysa ki walaakina aladiina hayeeshe kuwa kafaruu gaaloobay yaftaruuna waxay ku abuurtaan cala allahi alla dushiisa alkadiba been wa akharuhum dadka badankooduna laa yacqiluun wax caqba ma aqliyeen baa subxana wa tacala waidaa qiila haddii la yidhaahdo lahum ayaga tacaalow kaalaya waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum ayaga tacaalow kaalaya ilaa ma kiu kaalaya waa cid kastoo sifadan leh ilaa ma kiu kaalaya anzala allahu alla soo dejiye wa ila rasuuli waru kaalaya sunihii rasuulka qaaluu waxay yidhahdeen xasbunaa kan nagu filani ma kii weeye khabarka halkaa rid xasbunaa kan nagu filani ma kii weeye wajadnaa aanu helnay calayhi maagaba dushiisa aanu kusoo gaadhnay aaba'ana aabbayaashayo awalow kaana aabaahum oo miyay iska raacayaan uun ayaa yatabicuunahum ma aabbayaashoodunbay iska raacayaan walow kaana haba ahaadaan aabaa'uhum aabbayaashood haba ahaadaan laa yaclamuuna shaya shaynaba kuwii aan ogeyn haba ahaadaan oo walaa yahtadoon aan hanuunayn shay ay ku hanuunayaan aana jirin miyay iska raacayaan yaa ayuha aladiina aamanuu dulka alla rumeeyayow alaykum ay ilsamuu laasima anfusakum laasima naftiina ilaaliya wey ya ayuha aladiina duulka aamanuu ala rumeeyey alaykum ay ilsamuu iqra baa ku jira waa ismu ficil amr wax la yidhaahdo weeye waa kii ibnu malik ba ku lahaa maaragtay fi khulaasa wاlficlu min asmaa'ihi calayka wahaakada dunaka mac ilayka wاlficlu min asmaa'ihi alayka ficilka asmaadihi min asmaa ficilka calayka ya ayuha aladiina duulka aamanu ala rumeeye calaykum ay ilzamuu laasima weeye anfusakum ilaaliya laa yadurukum idinma dhibi doono qiraadan inoo taalla laa yadurukum idinma dhibi doono man mid dalla lumayd hatadaytum haddaad toosnaataan oo isaga laftiisana xumaanta aad ka reebtaan macnaheedu maaha ayaddeni ma ridayso alamru bilmacruufkii ma ridayso ila llahi alle xaggiisunbuu yahay maaragtay marjicukum noqodkiinuna ay rujuucukum dheh ila llahi alle xaggiisun buu yahay marjicukum noqodkiinuna jamiica dhammaantiinba fayunabiukum wuxuu idinka warami alle bima kiibuu idinka warami kuntum aad ahaydeen fi dunya tacmaluuna kuwii sameeya ayuu alla idinka warrami doonaa subxaana wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu aayaddan waxaa la yidhaahdaa waxay tilmaamaysaa calaa xukmin casiisin xukunka aayaddan culimada qaarkood waxay leeyihin waa mansuukh oo waa la laalay aayaadkan culimada qaarkoodna waxay leeyihiin oo inta badan akharuun xukunkani waa muxkam marka cidda le waa la nasakhay facalayhi daliil daliil baa looga baahan yahay culimada le dee waa la nasakhay iyagu waxay daliishanayaan un yani dee shaahidka waxaa looga baahan yahay cadaalad gaalkuna cadaalad ma leh dee idan markaa marag ma gelaya bay leeyihiin laakiin aayaddani waxay tilmaamaysaa xukun khaasa oo si gaara uun mararka qaarkood u dhici kara waxaana weeye haddii qof muslimi uu safro oo isagaa isagoo safarkii ku jira a ah ti allaba ay haleesho cidda uu la socdaana gaalo keliya ay tahay dee hanti buu wataayo inuu dardaarmo weeye cidda u dardaarmayaa markaa waxay noqonaysaa laba gaaladan kamid unbay noqonaysaa wey xaaladaas ayaa mas'aladana ay banaanaanaysaa waa aayad maaragtay iska culimadu aada uga hadlaan oo xataa ciraabteeda iyo dhibkeedaba iskale ways saaraynaa unbal kadaba ya ayuha aladiina duulka aamanu ala rumeeyayo ya ayuha aladiina duulka aamanu ala rumaysanow shahaadatu baynikum shahaadatu baynikum itisaac baa ku jira oo ay shahaadatu maa baynikum wax dhexdiina ah shahaadadiisu amba maragiisu shahaada markhaatiga waa la yidhaahdaa yemiinta way noqotaa intaba ma og tahay shahaadatu baynikum dhexdiina marag ahaaday amba shahaado ahaatay idaa xilligiina ahaatay daraf uga dhigo idaa xillina ahaatay ahaan doonta idaa xillina ahaatay xadara uu ku yimi axadakum mid idinka idinka mida uu ku yimi mafcuul weeyaane almowtu mowtka uu ku yimi ka bedel xiina alwasiya dardaaranka xilligiisana ahaatay xiina alwasiya dardaaranka xilligiisana ahaatay ithnaani dee eeg haddaba shahaada oo mubtadaa ah iyo ithnaani khabari suma noqon karaane khabarka qadaro shahaadatu ithnayni dheh shahaadatu ithnayni laba marag furidooda weeye shahaadatu ithnayni laba marag furidooda weeye soosmaad garan labadaasoo ka shife dhawaa cadlin cadaalad u saaxiiba ithnaanka ka labadaasoo dhawaa cadlin cadaalad u saaxiiba labadaasoo minkum idinka idinka mida kaafka iyo miimku waa muslimiin minkum idinka idinka mida aw amase aakharaani waa laba kale shahaadadood aw amase shahaadatu aakhirayni waa laba kale maaragtay marag furidood aakharaankaasoo min gayrikum idinka kayrkiinba ah waa goorma ayay marakacayaan in antum antumtani waa faacile ay in darabtum haddaad u safartaan antum idinku darabtum haddaad u safartaan fi lardi in antum darabtum haddaad u safartaan fi lardi ay in darabtum haddaad u safartaan fi lardi ay in antum darabtum fi lardi arlada haddii aad ku safartaan oo fa asaabatkum ay idin haleesho musiibatu lmawti mawtka musiibadiisa ay idin haleesho inuu musiibadii baa lagu tilmaamay oo fa asaabatkum ay idin haleesho musiibatu lmawti ay idin haleesho aakharaankaasoo taxbisuunahumaa aad soo joojinaysaan amba aad soo taagaysaan min bacdi asalaa salaada dabadeed waa salaadee waa salaada casar ilaahayna uu ugu necabiyey sida xadiiskii muslimku uu tilmaamayey qofka dhaarta beenta a dhaarta rabbi inuu maaragtay naco u cadhoodo min bacdi salaa salaada casar dabadeed ah maani way dhaaranayaan labada markhaatiyo kayrkiina ah fa way dhaaranayaan billaahi alla ayay ku dhaaranayaan goorma in irtabtum haddaad shakidaan oo la arko waxyaaba muujinaya in meesha khiyaamo iyo wax isdhaafini ay jirto sida ay tilmaamayaan nusuulka aayadani inkastoo sixadooda culimada qaarkood ay wax ka hadlaan lakiin sababta ay u badayen mufasiriintu waxay leeyihiin nin muslimiinta kamid ah intuu safar galay ayaa maarata fiisi qabatay dabadeeto laba nin buu u dardaarmo alaabuu soo dhiibay alaabtii way keeneen laakiin qayb ka mid a ah, fijaan ka mid ah oo mukhawasu bidahab ah maraaro dahaba lahaa ayay la hadheen dabeetoo markay dhaartay ee waxaan la keenay ayaa mar dambe waxa la arkay iyagoo koobkii iibiyey kadib baa dhaartii laga soo daba idan xukunka aayaadkan tilmaamaya waxa weeye haddii qofka wax lagu soo aamino kaafirka ah dabadeeto shaygii wax ka mida uu keeno waxna uu khiyaameeyo dabeeto ay muuqdaan waxyaaba tilmaamaya khiyaamo maragiisii waxaa laga daba keenayaa laba markhaati oo ah dadka dhaxalka leh kuwaas ayaa dabadeeto furaya amba lagu dhaarinayaa ee dardaarankii sidii loogu dardaarmay nimankani inaanay u fulin ay khiyaamo sameeyeen dabadeeto way qaamoobayaan oo wixii ay khiyaameeyeen baa lagu yeelanaya fa yuqsimaani billahi bay ku dhaaranayaan in irtabtum haddaad sakidaan maxay odhanayaan laa nashtari ku iibsan mayno bihi ay bilaahi alle amba bilqasami dhaarta tamanan adduunyo kuma iibsanayno ma siisanayno walaw kaana haba ahaado kan aanu marag furaynaa daa qurba walaw kaana almashhuudu lahu kan aanu markhaati kacayna daa qurba qaraabo mid saaxiibaba ha noqdee walaa naktubu qarin mayno shahaadat allah ilaahay maragiisana qarin mayno waayo ilaahay baa faray in shahaadada la ogo maragga walaa naktubu qarin mayno shahaadat allah alla dartii in loo marag furo maragga alleh ina anagu idan ay inkatabna haddaanu qarinoo la min alaathimiin kuwa dambaabay mid kamida ayaanu noqonayna ku fasira min qaraabati اlmayit wa aakhariinana ku fasira min gayrikum dadka kale ee xigtadiisa ahayna way jiraan weeye fain cuira haddaba hadii lagu arko waa turunturadii fain cuira haddii lagu arko calaa anahumaa labadaa dardaaranka loo dhiibay kana maragga ahaa calaa anahumaa labadaasi istaxaqaa inay muteen ismaa dembi inay muteen fa aakharaani ay fashaahidaani aakharaani faaakharaani laba kale ayaa yaquumaani istaagaya maqaamahumaa halkoodii laba kale ayaa la dhaarinaya aakharaankaasoo min aladiina kuwii kamida ustuxiqa haddii la akriyo waa qiraada waa ugu dhibaatada yar aarkuna way akriyaan oo min aladiina kuwia ustuxiqa lagu mutay alayhim calaadana bimacnaa fi alayhim ay lijlihim ayaga daraadooda alima dembiga amba aakharaankaasoo min aladiina kuwii ka mid ah istaxaqa ay muteen calayhim calaadani bimacnaa min weeye ida ktaaluu cala nnaasi dii oo kale weeye istaxaqa ay muteen calayhim minhum ayaga xaggooda ay ka muteen alwlayaani labada ugu dhow meydku markaa faacilka alawlayaan weeye alwlayaani ka dhintay labada ugu dhowi ay muteen wasiyatahumaa aw maalahumaa intaba aw maa ama dhaarta inay u banbaxaan tafsiir kaleaba wuxuu odhanayaa baqawi soo raray oo min aladiina kuwii ah istaxaqa ay xaqa oo istaxaqa iyo xaqa waa isla macna un wey calayhim ay fiihim ayaga daraaddood uu u sugmay alimu dembi oo markaa aakharaanku isagoo ka sifaynaya aakharaankaasoo faaakharaani yaquumaan aakharaankaasoo alwlayaan labada ugu dhow dhow ah maydkan kuwaasun baa dhaaranaya qiraadii horena alawlayaani baynu faacilka ka ridnay wey qiraada kale min aladiina ustuxiqa calayhim alawlayaanadu waxay noqonayaan humaa kuwa alawlayaan ka bedel markaa ku hore fa yuqsimaani way dhaaranayaan bilaahi bay ku dhaaranayaan allah ayay ku dhaaranayaan maxay odhanayaan labadan dambe la shahaadatuna dhaartayada ayaa xaqu ka xaqnimo badan min shahaadatihima labadaa gaal dheerashadoodii wama ctadaynaa mana anaan xadgudbin inaa anagu idan haddaanu xadgudubnoon waxaanay mudan ka sheegno la min aalimiin kuwa aalimiintaa ah baanu ka midnay dalika xukunkan sidan in la yeelo ayaa adnaa ugu dhow an yatuu inay la yimaadaan bishahaada baragga inay la yimaadaan alaa wajhiha sideeda inay la yimaadaan alaa wajhiha aw amase yakhaafu ay ka baqaan an turadda in la celiyo aymaanu dhaara in lasoo soo celiyo bacda aymaanihim dhaartooda dabadood wataqu llaha ka baqa wasmacuu maqla wallahu alla laa yahdi ma hanuunin doono alqawma duulka alfaasiqiina lumay baxay allah subxaana wa tacaala aclam